لننطلق لننطلق لننطلق إلى العلا لنأتي دوما أولا لنطلب العلوم نغتدي بها مشاعلا لنطلب العلوم نغتدي بها مشاعلا لننطلق إلى العلا لنأتي دوما أولا لنطلب العلوم نغتدي بها مشاعلا لننطلق لننطلق لننطلق إلى العلا لنأتي دوما أولا لنطلب العلوم نغتدي بها مشاعلا رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله تعالى waxaan isku dayi doonaa wakhtiga yaree kooban aynu haysanno ilaaha weyne waaxidkaa inagoo weydiisanayna inuu inoo barakeeyo sida khayrku ku jirayna waafajiyo oo lisaankeenna xaqa uu ku sugo camalkeennana uu saafi ka yeelo ilaahay waxaynu weydiisanaynaa inuu inoo fudaydiyo subxaanahu watacaala allahuma salli calaa muxamed intaa bacdigeed kelmaddu waxay caawa noqon doontaa haddii idmo waqafaatun cinda acmaali qulub waqafaatun cinda acmaali اlquluub oo micnaheedu yahay bal inaynu siro dul taagno waxyaabaha qalbiga ka dhacaya qaarkood oo qofku laga yaabo inuu iimaankiisa ku waayo laga yaabo qofku inay cibaadadiisii dhaawac weyn u geysato laga yaabo qofka in wax badan ay kaga sii noqdaan oo qofku uu fahmo waxa uu nool yahay oo camalkiisii noloshiisu ay tahay wakhtigan yaree dee koobane uu qofku haysto si uu noloshiisii cimrigiisa uga faa'iidaysto kama hadlayno nusuus fara badan oo qalbiga ka hadlaysa ama qur'aana ama axaadiia maqsuudkaygu maaha inaan soo naqliyo ama aan in badan sheego laakiin waxaan rabaa qodobo ka mid ah acmaasha iyo hawlaha qalbiga ku yimaada inaan wax ka tilmaano insha allahu tacaala waxaan isku dayaynaa inaan caawa kelmadda ku ururinno haddii alla idmo haddii kelmaddu inuu ka ururi weydana wixii ina ka hadha habeenno dambe ayaynu ka dhigan doonnaa haddii ilaahay idmo waxaynu ka hadli doonaa ikhlaaska iyo daacadnimada qofku qalbigiisa camalka uu samaynayo inuu daacadnimo u sameeyo ilaahay dartii inuu u sameeyo camalka qofku samaynayo wuxuu doona ha noqdo ha yaraado ha badnaado daacadnimo inuu qofku camalkii u sameeyo qodobka labaad waxaynu ka hadli doonnaa wax ka soo horjeeda oo istustus la yidhaahdo qofku dadka inuu istustuso dadka inuu ismaqashiiyo dadka inuu iska iibiyo isagoo ammaantooda raba isagoo wada raba inay ammaanaan inay mahdiyaan inay magiciisa wadwadaan in la sheegsheego isagoo doonaya caynkaa ah inuu camalkii sameeyo khatarta u leeyahy waxaanu tilmaami doonnaa isubogidda qofku isu bogo oo ismahadiyo iscajabiyo ujbiga waxa la yidhaahdana oo qofku camalkiisii uu la weynaado iscajabiyo oo isu haysto ama isuba qaato dadka inuu yahay qofka ugu fiican taana waa tilmaami doonaa kibirka iyo islaweyninta islaweynida isqaadqaadka iyo isfanjuuqinta qofku isqaadqaadana waa ka hadli doonaa waxaynu insha allahu ka hadli doonnaa xasadka iyo quuriwaaga qofku dadka ilaahay wuxuu siiyey u quuri waayo oo nicamta ah iyadoo runtii xasadka aynu mar ka hadalnay isagoo mowduuc gaara ah alxasadu maradun fataak ciwaankiisii ahaa ka hadalnay mar hore laakiin iminku si nisbi ah buu usoo geli doonaa kelmadda oo isaga keligii kelmadda wada qaadan maayo laakiin meelaha u dambeeyaan insha allah wax ka dhihi doonaa waxaad ogtihiin walaalayaal qalbiga qofka baniaadamka ah waa boqorka xubnaha qofka baniaadamka ah ama haddaynu si kale u nidhaahno waa shayga ugu qaalisan ee qofka baniaadamka wax badni kaga xidhan yihiin noloshiisa adduunka iyo ayahiisa dambe aakhiraba ilaahay subxaanah wa tacaala wuxuu tilmaamay wallaahu yaclamu ma fii quluubikum ilaahay waa ogyahay qalbigiinna waxaa ku jira rabbukum aclamu bimaa fi nufuusikum rabbigiin waa og yahay naftiinna waxaa ku jira in takunuu saalixiina fainahu kaana lilawaabiina ghafuura dad wacanoo hagaagsan haddaad tihiin oo suubanoo saalixiin ah inta ilaahay u soo noqotee u toobad keenta ilaahay waa saamaxaa oo u dambi wa tacaala ilaahay wuxuu leeyahay mar subxaanahu watacaala faman yurid illaahu an yahdiyahu yashrax sadrahu lilislaami qofka ilaahay uu doono inuu hanuuniyo oo hidaayadiisa alle uu doono subxaanah wa tacaala ilaahay qalbigiisa ayuu diinta kuu sharxaa qalbigiisaa diinta lagu waasiciyaa diintu culays kuma hayso wax kastoo camaloo diinta ka mid ah waa u macaan wuu rabaa wuu jecel yahay oo camal kasta uu samaynayo waa ku qanacsan yahay waxaa ilaahay mar kale leeyahay aladiina ida dukira allahu wajilat quluubuhum markuu muminiinta ilaahay tilmaamayay waa kuwa marka ilaahay la xusuusiiyo quluubtoodu ay gilgilato oo baqasho iyo cabsi iyo warwar qalbigoodu galo waa kuwa kuwa muminiinta ah warasuuluhu wlmuminuun camal fala oo shaqaysta ilaahay waa idiin jeedaa ishaa laydinku haya qof walowba camalka aad samaynayso waxaad uga jeedo waxa hadafkiisu yahay waxa kugu xambaaray waxaad u samaynayso ilaahay subxaanahu watacaala waxaad ka doonayso waa lagula socdaa cid ilaahay aan ahayn oo qalbiga sidaa gun iyo xaal u ogi ma jirto ilaahay mar kale subxaanahu watacaala qur-aanka meelo badan buu tilmaamay qalbiga inuu saa ula socdo oo qofka qalbigiisii la ogyahay yahay oo lala socdo oo qofkii la rabo inuu qalbigiisii u warhayo rasuulku sal allahu calayhi waalihi wasalam xadiidka alimaamu tirmidi uu soo saaray ee saxiixa sheikhulalbani sunna tirmidi uu ku saxiixinayo min xadiidi anas ibnu malik radi anhu ana wuxuu leeyahay kaana sal allahu calayhi wasalam yukiru an yaquul rasuulku wuxuu ahaa mid badiya inuu yidhaahdo yaa muqaliba alquluubi habbit qalbii calaa diinik allaha qalbiga rogrogow qalbiga axadka gedgediyow qalbigayga ilaahow diintaada diinta ku sug markaasaa saxaabadii anas wuxuu leeyahay saxaabadii goobta joogay ayaa qaar waxay yidhaahdeen yaa rasuul allaahi aamanaa bika aamanna bik waa ku rumaynay wa bimaa ji'ta bihi wixii aad la timina waa rumaynay fahal takhaafu calayna miyaad noo baqaysaa miyaad noo baqaysaayo iimaanka iyo in wax ka sii noqdaan miyaad u baqaysaa qaala nacam ina alquluuba bayna usbucayni min asaabici raxmaani yuqallibuhaa kayfa yashaa haa waan idiin baqaya waayo qalbigow ama quluubta bani aadamku waxay u dhaxaysaa laba farood oo faraha ilaahay ka mid ah ilaahay subxaanahu wa tacaala siduu doonu u rogrogaa in shaaa qaamah wa shaaa azaaqah alle hadduu doono waa toosinaya hadduu alle subxaanahu watacaala waa uu maaragtay duwaya ilahay qalbigeenna ma duwo subxaanahu watacaala arrintaasi marka waxay tusinaysaa qofku inuu qalbigiisa aad u ilaaliyo oo naftiisa la socdo oo isdhowro xadiidka alimaamu axmed uu musnadkiisa ku soo saaray asheikhu lalbanina saxiixada uu ku keenayo min xadiii anas ibnu maalik ee saxiixa ah ayaa rasuulku wuxuu leeyay calayh isalaatu wasalaam laa yastaqiimu iimaanu alcabdi qofku iimaankiisu toosi maayo toosan oo quman oo wadadii loogu talagalay haysta noqon maayo xataa yastaqiima qalbuhu ilaa qalbigiisu uu tooso ilaa jeer qalbigaagu tooso iimaanku toosi maayo waayo qalbiga iyo iimaanka calaaqa ka dhexaysa haddii qalbigaagu fiican yahay iimaanka iyo acmaasha aad samaynayso way toosayaan waa ficnaanayaan haddii qalbigu ujeeddadiisu xun tahayna iimaanka iyo qalbigu waxbaa kasii noqonaya sidaa awgeed baa dadku acmaasha iyagoo wada samaynaya ayaa lagu kala tegtagsan yahay ninbaa camalkiisii ama qofbaa alla aqbalaya camalkiisii waxweyn ku goosanaya salaadinay mar wada tukadaan baa dhici karta ama sadaqa wada bixiyaan qofna waxaa laga yaabaa in ay eedi ka soo raacdo niyada weeye ciladuna midna niyadiisa wacan oo qalbigiisa fiican iyo ujeedadiisa midna niyadiisaa wax ka sii yihiin awgeed baa qofku qalbiga qofka bani aadamka ahi quluubtu waa saddex baa la yidhaahdaa culimada markay tilmaamayaan qalbi dhintay oo meyd ah qalbun mayit iyo qalbi nool iyo qalbi buka qalbi dhintay de waa qalbiga kaa gaalka ee kaafirka ah qalbi maxaan ku idhaahdaa nool waa qalbigii qofka mu'minka ahaa iyo qalbi buka oo bukaanku ku imanayo bugtadaasi waxay noqonaysaa maradu shubha in qofku wax qaldan isu dhiibaan oo fikirku ka khaldamo oo caqiidadu ka xumaato oo fahamku ka qalloocdo oo si guracan wax u galaan oo si alloocan u fikiro si alloocan wax u sameeyo si alloocan u dhaqmo si alloocan u hadlo oo guracan oo shareecadii ka alloocan oo diintii ka guracan inuu qofku markaa u hadlo dawadeeduna waxa weeye alcilmu wlkitaab wsunna waa cilmigii shareecada oo qofku waxaan sixi lahaa ee ka qalloocday u hagaajin lahaa oo shareecada inuu barto ee diinti ah iyo kitaabkii iyo sunnihii oo dee cilmigii ah dawadeeda wey midna waxaa la yidhaha wamaradu shahwa oo naftu bani aadamka ku jirta sidiisaba waxaa la yidhaahdaa waa caqligan iyo qofku caaifa jiidatuu leeyahay ku jiidanaysaa ayaa naftu waxaa jiidanaya waxyaabo aan fiicnayn adduunyadiibaa ku jiidanaysa dumarkiibaa ku jiidanaya waxaa ku jiidanaysa macaasidii dunuubtii baa ku jiidanaysa naftaa waxaas rabta bugto nafta ah bayna keeni kartaa maradka caynkaas ihina waxaa u dawaah qofku inuu ilaahay ku xidhnaado oo rabbigii ka cabsado oo toosnaado oo adduunyada aanu ku talax tegin wama alxayaatu dunyaa fi laakhirati ilaa mataac nolosha adduunka aakhira marka loo eego waa raaxa yar nin seexdayoo soo kacay bay la mid wama alxayaatu dunyaa fi laakhirati ilaa qaliil nolosha adduunka aakhira marka loo eego waa wax yar wax isu beegtoma ma aha bal tu'iruuna alxayaata addunya waalaakhiratu khayrun waabqa nolosha adduunyaa door bidaysaan aakhiraana wacan iyadaana hadhaysoo baaqi badan baa ilaahay leeya subxaana wa tacaala xanuunadaas xanuunka ku dhaca waxaa kamida ah maradulafla nafti inay noqoto naf halmaansanba wixii laga doonayay ee naftan loo abuurtay si kale haddaynu u dhigno qofku wuxuuba ilowsan yahay albaabadii khayrka si uga faa'iidaysan lahaa albaaba kale oo aan wacnayn buu ku jiraa albaabadii khayrka ayuu ka mashquulsan yahay waa inuu marka qofku albaabadaana iska xidho su qalbi nool qalbigu u noqdo u baraarugo albaabada xunna qofku isaga xidho qalbiga caynkaas a ilaahayna qur-aanka tilmaamay subxaanahu wa tacaala haddii qalbigu xumaado camalkuna waa xumaanaya hadduu camalku xumaadana ilaahay dankama leh xadiiqudsigu wuxuu ahaa alle uu yidhi subxaanahu rasuulku ka warinay sal l slam ana aqna shurakaai can shirk anigu kuwa wax isku darsadaa wax isku darsigooda uma baahni ani baan ka ahay hodan baan ka ahay baa ilaahay leeyay subxaana wa tacaala nabiyullaahi ibraahim id jaaa rabbahu biqalbin saliim maalinta yowm alqiyaame baa ilaahay wuxuu ka warramayaa nebi ibraahim ilaahay wuxuu ula tegi doonaa qalbi nabadgalay ama qalbi fayow buu ilaahay ula tegi doonaa yowma laa yanfacu man ata biqalbin saliim maalinta aakhiro waxyaabaha lagu samatabaxayaa la sheegaya waa maalin aanu wax tari doonin waxyaabaha adduunka dadku ay qiimeeyaan ama ay isugu faanaan ama ay ku lex jecloodaan ama ay wax badan ku waayaan ama kaga tagaanoo ka muhiimsan muxuu yahay maal iyo ubad midna waxba tari maayo in badanoo xoola badan haddaanu camal wacan samaysan xoolu waxba ku biirin maayaan xujo mooyaane nin badanoo guur badanoo ubad badan ubadkaya ooryaha faraha badani waxba kugu biirin maayaan haddaadan camal wacan iyo ujeeddadii waajibaadkii ku saarna aadan ka gudan waxaa wax taraya qofkii la yimaada ilaahay qalbi fayow ula yimaada alimaam ibnulqayim calayh raxmat ullah kitaabkiisan la yidhaahdo aljawaab alkaafi mujallada kuwaa safxada afariyo sideean wuxuu leeyahay waalqalbu saliimu huwa اladii salima min الshirki wاlghilli wاlxaqdi wاlxasadi wاlshuxi wاlkibri waxub اdunya wاriyaasa qalbiga fayow waa qalbiga ka nabadgalay shirki iyo ilaaha weynee waaxidka cibaadadiisa in cid lagu lamaaneeyo ciddaasi noocay doonto ha noqoto ama cid qiima leh awliyo iyo saalixiin iyo malaa'ig iyo rusul iyo nebiyo ama cid aan lahayn oo jiman iyo shayaaiin iyo wax kale cidna ilaha in lagu lamaanaya ma ogola subxaana wa tacaala adigu laftaadu ma ogolid haddii uu ninku yidhaahdo islaanta aad qabto waa kula qabaa caruurtana waan kula dhalay xoolahana waan kula leeyahay dagaal baad ka xigtaa sidee ugu ogolaatay ilaahay wuxuu gaar u leeyahay inaad makhluuqiisa wax la ka siiso cadaaladba walilaahi almahalu laclaa tusaalaha sare ilaahay baa iska leh sidaa awgeed baa ilaahay waa qalbi aan ilaahay cibaadadiisa cidna ku lamaanayn haba yaraato ha weynaato ha badnaato ha yaraato ha noolaato ha dhimato waxaasi ha muuqato ha qarsoonaato waxba aan ku lamaanayn ilahay cibaadadiisa wa tacaala waa qalbigaa shirkiga ka nabadgale uurxumada iyo caloolxumada iyo utunta iyo caloolka guuxa iyo illiga waa qalbi ka fayow xasadku ka fayowya lexjeclada iyo dhabcaalnimada abwaabtii wacnayd saxa ahayd ee wax lagu bixin lahay khayraadkii ayuu ka bakhaylaya taasuu ka fayowyahay kibir buu ka fayowyahay adduunya jacayl buu ka fayowyahay madaxnimo iyo kursi baacsi iyo jacayl buu ka fayowyahay fasalima min kulli aafatin tubcidhu min allah waa qalbi ka nabadgalay aafo walbo ilaahay ka fogaynaysa wasalima min kulli shubhatin tucaaridu khabarah waa fitno waa wax qalbigaasi wuxuu ka nabadgalay shubho kasta oo khaldan oo ka hor imanaysa amarka iyo khabarka iyo warka ilaahay wa min kulli shahwatin tucaaridu amrah yani shahwo kasta oo ka hor imanaysa ilaahay amarkiisu ka nabadgale wasalima min kulli iraadatin tusaaximu muraada waa qalbi ka nabadgalay ujeedo kasta yanii doonis kasta iyo rabitaan kasta oo cidhiidhiyaysa ilaahay amarkiisa wasalima min kulli qaaicin yaqacu can illaahi wuxuu ka nabadgalay wax kasta oo qofka ka goyn karaya ilaahay ku-xidhnaanshihiisa iyo xidhiidhkiisa alqalbu saliimu qalbigaa fayow aynu soo sheegnay fii jannatin mucajalatin fi dunya janno la soo qadimay oo la dadajiyay adduunka ayuu ku jiraa wa fii jannatin fi lbarsakh wa fi ljannati yowmi lmacaad janno ayuu ku jiraa haduu dhinto markuu qabriga galo haddii la soo saaro aakhire uu tagana qalbigaasi waa qalbi janna ku jira waa meeshuu ibnu taymiye ka man lam yadkhul iljannata fi dunya laa yadkhul ljannata fi laakhira jannada adduunyo qofkaan gelin ta aakhirana geli maayo oo micnaheedu muxuu yahi cibaadaadka iyo daacada iyo waxa wanaagsane khayrka ah ilaahay shareecadiisa iyo diintiisa qofka aan qurqurin oo adduunka quudan oo cibaado iyo camal saalixa ah la iman aakhiro calfan maayo jannada aakhiro markaasuu sheekhu wuxuu leeya ibnuqayim walaa tatimu lahu salaamatuhu mutlaqan qalbigaasi uma dhammaystirmayso nabadgelyo uuna badbaadoo samatabaxo si guudna xataa yaslama min khamsati ashyaa ilaa uu ka nabadgalo shan arrimood min shirkin yunaaqidu tawxiid shirki tawxiid burinaya wa min bidcatin tukhaalifu sunna bidco sunnaha khilaafsan wa shahwatin tukhaalifu lmra shahwo amarka ilaahay khilaafsan wa ghaflatin tunaaqidu dikra ghaflo burinaysa xuska ilaahay wa hawan yunaaqidu tajriida wlkhlaas hawo iyo maankiisa qofku inuu iska raaco kaasoo burinaya inuu ilaahay diinta iyo daacadnimada u saafi yeelo wa taxta kulli waaxidin minha anwaacun kaiiratun tatadammanu afraadan laa tanxasir wuxuu leeyahay inaha aan kuu soo sheegay ee noocyadaa kala duwan ah mid waliba hoostiisa waxaa ka farcamaya noocyo aad u fara badan oo iminka aan la soo koobi karaynin taas micnaheedu marka dantaadu waxay ku jirtaa inaad ilaashato oo daacadnimo iyo ikhlaas ku calfato beri suu ururo ilaahay agtii intuu kuu noqdaba mar kale ibnulqayim wuxuu leeyahay calayhi raxmatullah kitaabkiisa kitaabi alfawaa'id ibnuqayim kutubtiisu aad bay qalbiga ula hadashaa kitaabkaas kitaabi alfawaa'id waa kitaab cadiim ah waa kitaab aad u qiimo badan oo dardaarmaya dadku inay akhristaan waa kitaab aad u badan waxyaabo cajaa'ib ah waxyaabo fawaa'id ah waxyaabo qalbiga dabcinaya waxyaabo tusaale kuugu fillaan karaya buu ku sheegay gudihiisa waxaa la mida almadaarij asaalikiin waxaa la mida miftax daari sacaada kutub sacaynkaas oo kale ah kutub aad u qiimo badan wey bal hadalkan fiiri ee safxada alfawaa'id uu ku sheegayo wuxuu yidhi sheekhu yuqaalu arkaanu lkufri arbaca wuxuu yidhi waxaa la idhaahdaa kufriga tiirarkiisu iyo rukumadu ku taagan yahay waa afar alkibru waalxasadu waalshahwatu waalghadabu waa kibir qofku isla weynaado iyo xasad iyo shahwo uu naftiisa damaceeda ka hari kari waayo iyo cadho iyo qofku inuu had iyo goore jiq iska siiyo oo bannadan yahay oo dudayo qofku caynkaas wuxuu yidhi kibirku qofka wuxuu u diidaa inuu hogaansamo oo ilaahay si saxa isugu dhiibo xasadkuna qofka wuxuu u diidaa nasiixada loo sheegayo inuu qaato waayo cid walbuuba oggolayn waa quudhsanaya nasiixada ma qaato mana bixiyo shahwaduna qofka qadabkuna iyo cadhada qofka cadhada badan ee cuqdada badani waxay taasina u diidaysaa cadaalada inuu ku soo dhowaado shahwada qofku shahwa qaabatayo naftiisa dareenkeeda iyo danaceeda xumaha ay doonayso aan iska qaban karaynin waxay u diidaysaa inuu cibaadadii ilaahay u fara oo si wacan ilaahay u caabudo oo si wacan isu dhowro taasay u diidaysaa markaasuu wuxuu yidhi fa iida nhadama ruknu lxasadi sahula calayhi alqabuulu nasixati wa badlu haddii uu dumo tiirkaa ku gudban ee xasadka ah faidan hadama dheh ruknu lkufri kibri rukniga iyo tiirka isla weynaanta ah ee naftiisa ku jirta haddii uu dumo sahula calayhi alinqiyaadu waxaa u sahlanaanaysa ruknulxasadi xaasidnimada tiirkeedii hadduu dumana sahula calayhi qabuulu nasiixati wa badlu nasiixo inuu bixiyo oo dadka la taliyo taladana uu qaato ayaa sahlanaanaysa waida nhadama ruknu lghadabi sahula calayhi alcadlu waaltawaaducu haddii uu cadhada iyo cuqdada iyo ciilka uu qabo rukniga haduu iska dumiyo waxaa u sahlanaanaysa cadaalada inuu ku dhamo cadaalada wax ku dhaqo dadkana hoos ilaahayna hoos isu dhigo oo dadka aanu iska weynaysiin rabbina u tawaaduco waida nhadama ruknu shahwati sahula calayhi sabru wlcafaafu wlcibaada hadii uu rukniga qodobka ee shahwada iyo nafta dareenkeeda iyo damaceeda hadduu iska qabto oo ruknigaa jabiyo waxaa u sahlanaanaysa inuu sabro oo macaasidii ka samro oo nin go'aan leh uu noqdo oo uu dhowrsado oo sharaftiisa iyo diintiisa u ilaashado oo uu cibaadada ku dadaalo ayaa meesha imanaysa markaasuu sheekhu wuxuu yidhi arrimaha kan afarta ah ee aynu sheegnay waa arrim aad u culus buu yidhi markaasuu wuxuu yidhi sheekhu wazawaalu ljibaali can amaakiniha aysaru min zawaali hadihi larbacati buuraha qotoma buu yidhi ee taagtaagan in dhulka laga rujiyo oo la zuuliyo ayaa ka sahlan buu yidhi in afartaa dadka caadaystay qalbigooda laga rujiyo markaasuu wuxuu yidhi sheekhu caman ibtuliya biha qofka lagu ibtileeyey laa siyama idaa saarat hay'aatin raasikha wa malakaatin wa sifaatin haabita gaar ahaan haddii ay wax dhidibaystay oo qofka qalbigiisa ku aasan oo adagoo sugan waxaasi noqdaan loo taagheli maaya buuri fa innahu laa yastaqiimu lahu macaha camalun ilbatta qofkaasi camal u hagaagaya ma jiro qalbigiisii aafooyinkanbaa guntanoo fadhiya amal u hagaagi maayo walaa taskuu nafsuhu maa qiyaamiha biha naftiisuna naf nadiifoo hufan noqon mayso inta waxaasi uu ku jiro wa kullama ijtahada fi lcamali afsadathu calayhi hadihi larbaca mar kasta oo is yidhaahdo camal iyo cibaadada ku dadaaloo labalixaadso uu is yidhaahdo arrimaha afarta abaa ka fasahaadinaya wa kullu alaafaati mutawallidatun minha aafooyinka oo dhani afartaa shay bay ka dhashaan afartaa shay ayaa dadku waxay ku ibtilaysan yihiin waa qodobada afarta ah waida staxkamat fi lqalbi arathu lbaila fi suurati lxaq wlxaqa fi suurati lbail wlmacruufa fi suurati lmunkar wlmunkara fi suurati lmacruuf waqarabat minhu dunya wabacadat minhu laakhira wuxuu leey sheekhu cali raxmatullah haddii ay naftii ku sugnaato oo ay degto qodobada afarta ihi qofku waxay u tusaysaa wixii xumaa muuqaal wax wanaagsanoo xaq ah xaqii wuxuu u arkayaa inuu wax baatila uu yahay wixii wacnaa wuxuu u arkayaa muuqaal xumaan ah buu isu tusaysaa wixii munkarka e xumaa muuqaal wacan buu arkayaa si qalloocan buu u fekerayaa si qalloocan buu u shaqaynayaa si qalloocan buu u hadlayaa si qalloocan buu u dhaqmayaa waayo qalbigiisibaa caynkan ah taasi waxay keenaysaa inay adduunyadana u dhowayso aakhirana ay ka fogayso markaasuu wuxuu yidhi waidaa ta'ammalta kufra alumami ra'aytahu naashian minha haddaad u fiirsato qur-aanka iyo ummadihii gaaloobay ifka soo maray ee la rogay gaalnimadoodu gunta waxay ku haysaa arimaha afarta wa calayha yaqacu alcadaabu wa takuunu khifatuhu wa shiddatuhu bixasabi khifatiha wa shiddatiha arrintuna saasay ku socotaayoo ummadaha kala duwan cidii cadaab cadabdare lagu dhuftay iyo ciddii xoogaa mid dhexdhexaada la taabsiiyey qolo waliba meeshay afartaas heerkay u joogtay unbaa cadaabkiidee ku yimina uu ahaa nisbadiisu faman fataxa calaa nafsihi fataxa calayhi abwaaba shuruur qofka arimada arrimaha afarta ah qalbigiisa u ballaqa oo daboolka uga qaaday u fura sharka albaabadiisu isku furay fa inaha tamnacu linqiyaada wاlإkhlaasa wاltawbata wاlinaabata waqabuula alxaqi wanasiixata almuslimiin wtawaaduca lilahi walihalqihi kitaabii fawaaid wuxuu leey sheekhu waxay qofka ka celinaysaa inuu hogaansamo si daacadnimaa camalka u guto ilaahay u soo noqdo rabbigii rujuuciyo tooba u keeno xaqa uu qaato muslimiinta khayrkula taliyo ilaahay u tawaaduco ummadda aanu iska sarraysin bay keenaysaa intaa markaa fahno waxay arrintu tusinaysaa marka qalbigii haddii saa looga hadlay daryeelkiisuna uu dow yahay istustuska iyo ikhlaasku waa laba qodobo iska soo jeeda alriyaa idhaaru lcibaada liqasdi ru'yat nnaas riyaaga waxaa la yidhaha dadka oo cibaado loo muujiyo cibaadadu ama hadal ha noqoto waxa lagu hadlayo ama dee ha noqoto ficil afka ficil xubnaha laga samaynaya waxay doonta ha noqoto cibaadadu haddaad uga jeed oo hebel qiimo badana ha lagu yidhaahdo taasaa riyaa la yidhahda ibnu xajar fatxulbaariga mujaladka koob iyo tobnaad saxada saasuu riyaa ku fasiray alghazaali fi ixyaa culuum iddiin mujaladka labaad wuxuu leeyahay alriyaa asluhu alabu lmanzila fii quluubi nnaas riyaagu waxaa la yidhaha istustusku waa inaad raadiso dadka qalbigooda inaad meel ka degto ay ku qiimeeyaanoo ku buunbuuniyaanoo ku wadwadaanoo ku ammaanaanoo ku mahdiyaan qalbigooda meel inaad ka hesho boos ah adoo markaa khayr isu tusaya ayaa la yidhaahdaa buu sheekhu leeyahay alimaam alhazaali ixyaa culumddiin sidaa awgeed istutuska waxaa ka soo horjeeda ikhlaaska daacadnimada ilaahay wuxuu leeyahy subxaanah wa tacaala qul innii umirtu an acbud allaha mukhlisan lahu diin waxaa tidhaahdaa rasuulkiisuu banaayow calai slat wasalaam aniga waxaa la ifaray ilaahay inaan caabudo anigoo diinta xaaladaa u saafi yeelaya oo waxba ilahay cibaadadiisa ku dheehan subxaana wa tacaala facbud illaaha lahu ddiin alaa lilaahi diin lkhaalis alla caabud subxaana wa tacaala adoo diinta u saafi yeelaya ilaahay diin saafiya oo badhaxla waxaan ahayn waxba ku fali maayo subxaanahu wa tacaala wamaa umiruu ila liyacbudu llaha mukhlisiina lahu diina xunafaa adiladu aad bay u badanta qul illaaha acbudu mukhlisan lahu diinii waxaad tidhaahdaa ilaahay baan caabudayaa hogaansigaygana ilaahay baan u iyo diinkayga caynkaa dheh qul ina salaatii wanusuki wamaxyaaya wamamaati lilaahi rabi alcaalamiin laa shariika lahu cid ilaahay la wadaagtaa ma jirto subxaanahu wa tacaala intaasoo dhan in badan baa qur-aanku arrintaa aad uga hadlay alladii khalaqa almawta walxayaata liyabluwakum ayukum axsanu camala ilahay noloshiiyo geerida isagaa abuuray ujeeddaduna waxa weeye bal in ilaahay idin imtixaamo kiina camal wanaagsan ilahay inuu imtixaamo buu rabaa waxaa looga jeedaa ka camalkiisu uu saafi yahay ilaahay dartii loo sameeyey sunnahana waafaqsan alfudayd ibnu ciyaad calayhi raxma wuxuu leeyahay ina alcamala ida kaana khaalisan walam yakun sawaaban lam yuqbal camalku haddii uu yahay ilaahay dartii iyo daacadna mid loo sameeyey laakiin aanu sunnihii nebiga waafaqsanayn lama aqbalayo waida kaana sawaaban walam yakun khaalisan lam yuqbal hadduu camalku sunnaha waafaqsan yahay oo aad nebigii dee kaga dayanayso calayhi salaatu wasalaam laakiin aanu camalku daacad iyo alla hortii ahayn la aqbali maayo xataa yakuuna khaalisan sawaaba ilaa camalku uu noqdo mid ilaahay dartii loola jeedo sunnaha nabigana waafaqsan calayhi salaatu wasalaam rasuulku wuxuu leey salawatulahi wasalaamu aleyh xadiidka sheekh albanina uu saxiixinayo fii saxiixi sunani abi daawuud ayaa rasuulku wuxuu ley mujaladka laba saxaba toddoba boqol iyo konton iyo sagaal ayaa rasuulku wuxuu ley salawatu ullahi wasalaamu calayh ina allaha laa yaqbalu min alcamali ilaa maa kaana khaalisan ilaahay ma aqbalayo camalka qofku samaynaya wixii ilaahay u saafi ah mooyaane wabtugiya bihi wajhuhu ilaahay dartiina loola jeedo wixii kale hawl adiga lagula maagay wey camalkaagu wuxuuse wax ku ool noqonayaa ilaahay dartii markaad u samayso allana ula jeedo subxaanahu watacaala waxaad arkaysaa qur-aanka ilaahay inuu ammaanay dadka ku sifaysan daacadnimada iyo ikhlaaska wadkur fi lkitaabi musa inahu kana mukhlasan wa kaana rasuula nabiya ilahay subxana wa tacaala wuxuu leeyahay bal waxaad xustaayoo sheegtaa fi kitaabi muusa markaasaa nebi muuse alle markuu ka warramayba wuxuu yidhi innahu kaana mukhlasan daacadnimadiisii ikhlaaskiisii wa kaana rasuulan nebiyan rasuul buu ahaa nebi buu ahaa nabiyullaahi yuusuf kadalika linasrifa canhu suu'a waalfaxshaa innahu kaana min cibaadina almukhlasiin maxaa ilaahay xiyaabihii macaasida ahaa ee aanu samayne lagu shirqoolay ilaahay muxuu kaga samata bixiyey addoon daacadu ahaa camalkiisa ilaahay u saafi yeela taasaa ku samata bixiyey acaamka iyo cuntada iyo sadaqada iyo deeqda iyo lacagta la bixinaya lafteedu waxaa ilaahay aqbalayaa tii isaga saafi ah wayucimuuna acaama calaa xubbihi miskiinan wayatiiman waasiira inamaa nucimkum liwajhi illaah laa nuriidu minkum jazaan walaa shukuura abaal cidna abaal ka dooni maayaan cidna mahadnaq iyo mahadsanid kama doonayaan calaamaadka lagu garto dadka ikhlaaska ee daacadnimada ehelka u ah waxaa ka mid ah iraadatu wajhi illaahi tacaala waxa ay samaynayaan ilaahay bay ula jeedaan dartii cidna waxba kagama rabaan bani aadamkani muxuu kugu biirin karaaba waa kula mide ilahay bay subxaana watacaala wabir nafsaka maca aladiina yadcuuna rabbahum bilghadaati wاlcashiyi yuriiduuna wajhah ilaahay bay doonayaan wejigiisa subxaana wa taala allah bay ula jeedaan waxa ay samaynayaan cid kasta oo diinta ku soo biirta oo soo muslimta ama diinta ku jirayoo soo baxa oo waxbarta oo aqoon yeesha oo cilmi yeesha oo bulshadii ka soo dhex baxa waa ku farxaya haddaad is aragtid qof soo baxay oo dhallinyar soo baxday oo culimo ah oo xufaad ah oo cilmigii iyo shareecadii iyo dacwaddii wadda hadday ku damqayso waxbaa kaasi ah ummaddina adigu hortaagnaatun baa doonaysaa cid kale soo baxda ma ogolid waa in wixii soo baxaa ee diinta ku soo baxaa aad ku faraxdo dacwaddii dad baa ku soo biiray dad xilki qaadaa soo baxay diintii caawa haddii la dhinto dad baa ilaahay u soo saari rag baa soo baxay dumar baa soo baxay dacwadan xambaari doona waa farxad ku gelisaa aad ku farxdaa dadka soo baxaya dacwadda iyo diinta horu maraysa waxay tusinaysaa calaamaat likhlaas ayay tusinaysaa muxuu rasuulku kula ballamay jariir ibni cabdillaahi albajali xadiidkii muslim baayactu rasuul lahi sal alay wasalam annus calaa kulli muslimin inaan qof kasta oo muslima u khayr miiro ayaan rasuulku baan kula ballamay buu Ah, imaam shaafici wuxuu odhan jiray wadidtu ana alkhalqa yatacalamuuna hada alcilma <coughs> waxaan jeclaan lahaa ummaddu inay cilmigan barato madhabta shaaficiyada ummaddu inay cilmigan barato nusuusta qur-aan ka kooban walaa yunsabu ilaya minhu shay waxba aan la inisbayn shaafici baa saa yidhi shaafici baa sidaa qaba inaan la odhan oo dadku cilmigan bartaan baan jeclaan lahaa buu leeyahy waaa ka mid ah calaamaadka lagu garto sirtooda iyo waxa u qarsoon ayaa ka fiican waxa muuqanaya dadku arkayaan baa kasii fiican waayo qofka wixiisa muuqdaana ay fiican yihiin waxa u qarsoonna ay xun yihiin halaag baa guntiisa ah xadiidka saxiixa ah ee ibnu maajah uu soo saaray albaan nasax aljaamica an kun iyo labaatan ku keenayo xadiiu thawbaan bal xadiikaas waa xadii aad kulul fiirso rasuulku wuxuu yidhi salawatulahi wasalaamu calayh laaclamanna aqwaaman min ummatii yowma alqiyaamati waxaan wallee ogaan doonaa dadiyow ummadayda ka ah maalinta yowmulqiyaame la laaclamana aqwaama min ummatii yatuuna ywma alqiyaamati walle waxaan ogaan doonaa dad ummadayda ka midoo aakhiro la iman doona bixasanaatin mhaali jibaali tihaamata biidan xasanaad iyo ajaro waaweyn oo tihaamo buraha xijaaj ku yaala laa la eg cadcadaanta farabadnaanta fayajcaluha allaahu habaan manhuura ilaahay wuxuu ka dhigi doonaa boodhkaa la saydhiyey waxaan waxba ka jirin bu alle camalkoodii soonkoodii salaadoodii qur-aan akhriskoodii ducadoodii wardigoodii qiyaamulaylkoodii baddaa lagu shubi doonaa saxaabadii waxay yidhaahdeen thawbaan baa wuxuu yidhi yaa sifhum lana anlaa nakuuna minhum noo tilmaan rasuulkeeda dadyoga caynkaasi noo tilmaan yaanan ka noqonne noo tilmaam qaala ama inahum ikhwaanukum dad fog maaha dad fog ma aha waa walaaladiin waa dad muslimiina wa min jildatikum jidhkiinoo kaley leeyihiin wayahuduuna min alleyli kamaa ta'huduun habeenka sidaad u cibaadaysataan bay u cibaadaystaan walaakinahum aqwaamun laakiin waa dad idaa khalow markay cidla u baxaan bimaxaarim illaahi ilaahay wuxuu ka xarimay markay la cidloodaan intahakuuha daboolka ka qaada dadku markuu dhex joogo uu bulshada dhex joogo waa fiican yahay dhaqankiisa cibaadadiisa muuqaalkiisa dadkaasi indhahooda ma ka qarsoomay meel qolkiisii gurigiisii ma galay meel gaala ma fadhiistay gaara waxba kama xaaraana wuxuu doonu samaynaya wuxuu doonu dhegaysanaya wuxuu doonu ku hadlaya waxba markuu soo baxana waa soo subkaya isaga waa dhaashanya maaha xaggan markuu ku jirana wuxuu doonu qasanaya kuwaasaa ilaahay camalkoodii badda ku shubay waa arrin khatara marka sifaadka lagu yaqaano dadka daacadda ah waxa weeye muuqaalkooda sare baa ka fiican sirtooda hoose wax u qarso sidaa muuqaalka aad ka arkayse ee ay isu dhowrayaan si ka weyn bay hoosna isugu ilaalimayaan ibnuqayim caleyh raxmat ullah wuxuu yidhi alcamalu bilaa ikhlaasin walaa iqtidaa'in kalmusaafiri yamla'u jiraabahu ramlan yuhqiluhu walaa yanfacuhu hadalkaa bal wuxuu yidhi qofka camalka aan daacadnimo ahayn oo ilaahay dartii aan loo samaynayn rasuulkii muxamed ahaana aan lagaga dayanayn calayh salaatu wasalaam wuxuu la mid yahay qof musaafirahoo shandadiisii ka buuxsaday ciid safarna wuu u socdaa shandad buu soo iibsaday karyoona ciiduu ku shubay waa susadii buu u qafil buu ku dhajiyey qofkaasi culays mooyaane manfaco kale shandadu may taraysaa bal hadhow hadduu marya kuma ridan shandad ciiduu wataa qofkan marka adduunka jooga ee camal samaynaya camalkiisanna aanu daacad yeela hortii ka ahayn ee bani aadamka istustusaya ismaqashiinaya ee ammaan iyo wax ka raba nebi maxamedna aan camalkiisii calayh salaatu kaga dayanayn wuxuu la mid yahay qof sadcaal shandadii meeshuu dharkiisii alaabadiisii lacagtiisii ku ridan lahaa ciid intuu ka buuxiyey quruurux la safrayoo ayada safarka la galay kaasi muxuu faa'iidey shandad ciiduu wataaye maxaa ugu jiro faa'iideah adiguna adduunka waxaad wadda waa waxaasoo kale mar kale wuxuu leeyahy kitaabkiisa aljawaab alkaafi wuxuu leeyahay qofka camalka uu samaynayo alla aan u samaynayn wuxuu la yahay buu sida ayga lagu ugaadhsadoo kale ayga qofka uu ku ugaarsanayo shareecada islaamka uu diro uu sii daayo hadduu ayga ugaadhii qabto oo aanu cunin oo qofkii dee ayga yidhi bismillaahi soo qabo markuu yidhaahdo uu qabto aygii oo u hayo waa cunayaa soomaha qofkii fakuluu mima amsakna baa ilaha yidhi waxay qabtaan cuna laakiin aygu haddii la diro oo intuu ugaadhi qabto isagu cuno isagoo raqaya uu ninkii u yimaado miyuu cunayaa cuni maysid soo maaha oo maxaad cuni weyde te eygii baan cunay camalka ilaahay dartii aad u samaysana ilaahay waa kaa qaadaya alla dartii camalkaaad u samayn weydo adiga lafahaaga ammaan iyo mahad iyo sharaf iyo hawlo kale aad ku raadinaysana taasay lamid tahay eyga intuu wixii qabtay cunay aad cuni weyde la tahay buu le ibnu qayim Eh, ibn alacraabi wuxuu leeyahay akhsaru lkhaasiriina man abdaa linnaasi saalixa acmaali dadka qofka ugu khasaaro weyni waa dadka qofka u muujiya camalkiisa wanaagsan wa baaraza bilqabiixi man huwa aqrabu min xabli lwariid wax xunna u muujista axad uga dhow xawlmariidkaas oo ilaahay ah dadka wuxuu u tusaya camal wanaagsan ilaahayna subxaana wa tacaala oo cid walba uga dhow oo xawlmariidka uga dhow halbowlaha sulka ku jira labada xidhiidee waaweyne labada margi kala maraya uga dhowna waa xun kula mucaamilaya oo u samaynaya rasuulku sal allah alay slm xadiidka ibnu maajah saaray ee saxiixa ah ikhlaasku ka hadlaya dadka weli dalabatulcilmiga ah bal sida rasuulku ula hadlaya ducaadda fiiri laa tatacallamu alcilma litubaahii bihi alculamaa cilmiga ha u baranina in aad culimmada kula faantataan oo aad isku dheririsaan walaa litumaaruu bihi sufahaa dadka inaad kula doodaan oo qof doodyahan oo cilmiga ugu dooda inaad noqotid cilmiga ha u baranina walaa litakhtaaruu bihi lmajaalis golayaasha iyo fadhiga inaad ku doorataanna cilmiga ha u baranina oo maxaa looga jeedaa cilmiga inaad u barataan la diidayaa aad sheekh noqotido aad culimada la tartantido adna mar uun sheekh quraci sheekh qansaxa lagu yidhaahdo aad soo boodi mar ujeeddadaadu inta ay tahay naar aad kaga dhowrsatido janno ku heshido alle ku caabudido xalaal iyo xaalaal ka kala garatido naftaada ku anfacdido hayrka ku anfacdido ujeeddadaadu maaha mansab raadis baad ku tahay ama dadka aad kula doodido warrinkani see wax u bartay alla dood badana waaba afguriya qofkani afguriya oo halkan taagan weyn lagu yidhaahdo ha u baran cilmi ha u baranin inaad majaalista iyo golayaasha ku doorato oo markay soo taagta lagu yidhahdo u bannaaya waa sheekh hebel kursiga uga kaca qadiifadda usoo dhiga sijaayadda usoo jiida in aan golayaasha iyo howlaha caynkaasoo kale ah ha u baranina cilmiga sidaa fiiri xadiidka nebigu wuxuu ku gebagabay sal lay slam faman facala dalika fannaaru naar faman facala dalika fannaaru naar qofka sidaa yeela naar baa guntiisa ah naar baa rasuulku leh salawatulahi wasalaamu calayh wixii karaamo aho ilaahay adiga uu ku siiyo oo iyo ikhlaasnimadaada ilaahay kugu siiyo waa bushraa waa baab kale taasi adiga doondoonkaaga iyo nafta damaceeda laga hadlaya taasaa la tilmaamaya ibnu maaja baa soo saaray asheekh albani xadisku waa saxiix buu leeyay xadiidka xadiidka xiga abu hurayra radi allahu tacala abu daawuud ibnu maaja oo laftooda warin waa xadiis rasuulku wuxuu leh sal alla man tacallama cilman mima yubtaaa bihi wajhu llah qofkii barta cilmi waxyaabaha ilaahay loogu dhowaada wejigiisa lagu doono ka mid ah laa yatacallamuhu ilaa liyusiiba bihi caradan min addunya aanuna cilmigii u baranaynin adduunyo aad ku heshid mooyaane lam yajid carfa aljannati yowma jannada udgoonkeeda indha saari maayo buu nebigu sal alay wasalam wixii waa laga yaabaa inaa ujeeddada heshidoo wixii lagu yidhaahdo laakiin janna waa kaa xaaraan adiguna ama marka wax badan lagaa soo jara lagu geyn doonaa xadiiska ibnu maajah baa soo saaray iyo alimaamu abu daawuud waa xadiis saxiix ah sidaa awgeed baa dalabatul cilmiga dhallinyarta cilmiga baranaysa iyo ducaadda iyo dacwadda iyo khayrka la wado ha noqoto ujeeddadu ilaahay dartii ujeedadu caynka ha noqoto ilaahay baa ku barakaynaya diintaada iyo duunyadaada iyo dadkaaga iyo kulli shay allah ku barakaynaya subxaana wa tacaala cabdullahi bn mascuud wuxuu leeyahay aarta xaakim iyo addaarani fii ku keenay ayaa wuxuu leeyahay kayfa antum idaa labisatkum fitna idaa labisatkum fitna arrinkiinu sidee noqon doonaa fitna markay idinku dhacdo fidnadaasoo qofkii yaraa uu ku weynaanayo kii gaboobayna kii weynaana uu ku gaboobayo oo dadkiina bidcadii sunnaba loo qaato xaalku sidee noqon doonaa qiila mataa daalik waa goorma arrinkaasi arrintaasi dhacayso qaala idaa kaura quraa'ukum markay bataan kuwiinna wax yaqaana quraa waxaa loo yaqaana waagaas dadka qur akhriya keliya ma ahayn wixii cilmiga ku shuqlanba ee cilmiga barta ee ama qur-aanka yaqaana ah ama dalabatulcilmiga ee xadiidka barta ayaa quraa la ohan jiray marka ay bataan kuwiinna cilmiga yaqaana ama qur-aanka yaqaana ay bataan waqalla fuqahaaukum fuqahadiinnu ay yaraadaan fiqhiga waxaa la yidhaahdaa waa garasho gaar ahaaneed oo diinta loo yeesho waa meeshuu rasuulka yidhi sal alla lay wasalam man yurid bihi khayran yufaqihu fi ddiin alle qofkuu khayr la doono diintuu fahansiiyaa kasmo iyo garasho gaar ahaaneed weeye waxaa loo jeedaa marka dadkii diinta kasmada gaar ahaaneed iyo fahamka khaaska ulahaabaa yaraanaya dad fara badan baa badnan doona oo loo jeedaa waa dadka fuqahada la sheegayo alcaabid alcaamil waa kii caabidka ah allana caabudayay camalkiisana ku camalfalayay wa umaraukum umaraa'ukum madaxdiinnu ay badato oo kun madax ay soo baxaan wa qalla umanaa'ukum kuwiinna la aamino ay yaraadaan dadka inta la aaminay waa yarta inta kalaa badan waltumisat idunyaa bicamali alaakhira camalkii aakhiro iyo diintana adduunyo lagu doono oo qofku wixii diin ahaa ee janno lagu raadin jiray ee ilaahay raalli ahaanshihii lagu raadin jiray ayaa qofka waxaaba uu lamber u ah oo uga horeeyaba inuu diintii janno iyo aakhiro lagu raadin jiray adduunyo ku baadi doono adduunyo inuu ku raadinayo oo ujeeddadu adduunyo tahay oo adduunyo iyo kasabkeed arrintu tahay wa tufuqiha liqayri diin diinta barashadeedana iyo cilmiga barashadiisana diinta waxaan ahayn loo fahmo oo loo barto oo ahdaaf kale iyo ujeedooyin kale loo barto xadiidka fii saxiixi muslim waa garanaysaa nabigu inuu tilmaamay sal alay wasalam saddex nin in ay yihiin saddexda qofe ugu horeeya naartu cid lagu bilaabo waa qofkii caalimka ahaa iyo qofkii munfiqa ahaa ee wax bixinayay iyo qofkii dagaalamaya mujaahidka ahaa waa la keeni doonaa kii yaqaanay marka la keeno haye bal waran marka la yidhaa wuxuu odhanayaa ilaahu cilmigii baan bartay adiga dartaa baan u bartay diinta inaan ku koryeelaan u bartay been baad sheegtay baa ilahay dhahaya subxaana wa tacaala waxaad cilmiga u baratay in lagu yidhaahdo liyuqaala laka qaari waa nin wax in lagu yidhaahdaad u baratay aw caalimun waqad qiila waa lagu yidhi war waa sheekho waa caalimo waa mucallimo waa wax yaqaano waa daaciyo waa caynkano waa in lagu yidhaahdo u baratay intiina kuu yeelayo lagu yidhi adduunkiina laga yimi aakhira halkaygan agtaydan waxba kuuma yaalaan qabta oo naarta ku rida kii wax bixin jiray ee sadaqada badnaa ee xoolaha iyo maalka iyo sadaqada wax bixin jiray laakiin istustus ay tahay oo dadku ujeeddadiisu ay ahayd in la yidhaahdo war ninku deeq badana war ninku cajaa'ibsana ilaahu adiga dartaa bixin jiray markaasaa alle wuxuu odhanayaa been baad sheegtay liyuqaala laka jawaad ujeeddadaad waa ninkani waa deeq badane waa nin bixiye waqad qiila waa lagu yidhi ujeedku intaasu ha qabto oo naarta ku rida kii mujaahidka ahaa baa soo taagaya anigu ilaahayow gaaladan la jihaadi jiray waa jihaad baan cimrigayga in badan ku dhammaystay waan dagaalamay been baad sheegtay diintayda umaadan dagaalami liyuqaala laka jari in lagu yidhaahdo waa nin dhiihanoo geesi ah oo aan soo waaban ujeeddadaadu caynkaas ahayd waqad qiila waana lagu yidhi qabtood janna naarta ku tuura ilahay odhanaya subxaana wa tacaala saddexdu waa acmaal waaweyn ogow oo saalixaad ah waa cilmigii waa deeqdii waa jihaadkii acmaal waaweyn oo cadiima ah ahekh islaam ibnu taymiya caleyh raxmat ullah wuxuu leeyahay ina alkhlaasa ahamu acmaali alquluubi almundarijati fi tacriifi aliimaani ikhlaasku acmaasha quluubtu ay qabato waa shayga ugu muhiimsanay iimaanka soo hoosgala wa acdamuhaa qadaran wa sha'na waana ta ugu qiimo iyo qaayaweyn iskaba dhaafe acmaasha quluubta guud ahaan akbaru wa ahamu iyadaa ka weynoo ka muhiimsan min acmaali ljawaarixi acmaasha xubnaha laga samaynayo walaa yaktaru lmuslimu muslimku yaanu ku dagmin faina adaءa الطaacaati biduuni ikhlaasin wasidqin maca allahi laa qiimata lahu aacaadka in la guto ikhlaas la'aanna lagu guto si oo ilaahay daacaddii aan ka ahayn oo rabbi aadan u ruu sheegayn aad u gudato qiima maleh arrintaas walaa hawaaba abaalna ma leh bal saaxibuhaa mutacaridun lilwaciid ashadiid qofka caynkaasihi cadaab daran buu mudan doonaa in kaanat hadihi aacatu min alacmaali alcidaami kalinfaaqi fii wujuuhi lkhayri waa ka qitaali lkufaari waayriha haba noqdo xitaa waxaad samaynayso acmaasha waaweyn ee deeqda iyo sadaqada iyo wujuuhda khayrka wax lagu bixiye qitaalka jihaadka lagu dagaalamay haba noqdo hadduu ramo laakiin mar haddii arrintaasi meeshii ka baxday manfaca ma burayda radi allahu tacala canhu aad bay camalkooda ikhlaaska u ilaashan jireen istususka iyo riyaagana aad bay uga baqi jireen burayda radi allahu tacaala canhu wuxuu yidhi shahidtu khaybara khaybar markii la qabsanayay duulaankii yuhuudda lagu qaaday sanadii toddobaad ee hijriga bilowgeedii goobjoog baan ahaa wa kuntu fii man sacida ulma dadkii buurta fantay ku jiri ulmada waxaa la ydhaahdaa shicbigay ku dhodhowdahayo labada buurood suryada yaray ka baxda ee dululuqsan ama buuruhu meesha iska qabtaan baa la yidhaahdaa weelku marka uu afka ka jabo meesha falliidhantana ulmaa la yidhaahdaa dadkii waxaan ahaa maantaas halkaa u baxay baan ahaa faqaataltu xataa ru'ya makaani maalintaas si fiican baan dagaalamay ilaa makaankaygii iyo aan dagaalka kaga jiray ay muuqatoo la arkay wa calaya hawbun axmaru mara casna waan xidhnaa maalinta famaa aclamu anii rakibtu fi lislaami danban acdamu calaya minhu hadalkaa bal fiiri ma ogi islaamnimada intaan ku jiray gudaheeda dembi kaa ka weyn inaan sameeyey buu leeyay mujarad dadkiibaa i arkay oo i wadwaday maalintaa hadde isagu niyadiisii ma aha isagii baa baqay keliya war ninkii buraydaha maanta see u dagaalamay sidee buurta maanta uga baxay sidee wacdara u muujiyey intaa keliyan waxaa igu noqotay buu yidhi arrin alimaam dahabi fii siyar aclaami nubala markuu burayde u tarjumaynayo tarjamadiisa wuxuu leeyahay bala juhaalu zamanina yuciduuna alyawma mila hada alficli min acdam aljihaad juhaasha wakhtigiina nool buu yidhi dadka wax makastee maanta nool arrintaa burayde ka warwaray ee ka baqday ee dembi weyn u qaatay iyagu waxay u arki lahaayeen in ay tahay jihaadka ka ugu weyn inuu yahay qofkasaumuuqday wa bikulli xaalin falacmaalu binniyaati xaaladusay noqotaba acmaashu niyaday ku xidhantay walacala buraydata radia allaahu canhu biisraa'ihi calaa nafsihi burayda yaraysiga uu yaraystay naftiisoo quursaday yasiiru lahu camaluhu dalika aacatan wa jihaada arrinkaasaa camalkiisii wuxuu ka dhigayaa aaco iyo jihaad ka dhigaya wakadalika yaqacu fi lcamali saalix sidoo kale camalka saalixana wuu dhacaya rubamaa iftaqara bihi lgiru wanawaha bih waxaaba dhici karta qofkii dagnaa inuu arrintaas ku timaado oo uu maxaanku idhaahda ku faano oo ayaaba dhici karaysa fayataxawalu ila diiwaani riya uu markaa uu sameeye waana isu bedelo xagga kale oo riya iyo tutus ah sida ilaahayba u yidhi waqadimnaa ilaa maa camiluu min camalin fajacalnaahu habaan manhuura wax kastoo qaad male rasuulkun wuxu yiri sal alla alay waslam man yanwi ilaa ciqaalan falahumaa nawaa qofkii duula oo dullaankiisu uu yahay adduunyo iyo dabar xitaa dabar neef lagu dabro keliya aad soo heshid iyo wax ka ama wax ka weyno adduunyaha ujeeddadiisu ay tahay falahumaa nawaa wuxuu niyoodo ayuu iska rasuulku xadiid kale wuxuu leh sal alay wasalam isagoo ummaddiisa uga diga riyaaga inna akhwafa maa akhaafu calaykum waxa aan idinka baqayo waxaa ka mid ah waana aan idinka baqayo alriyaau washahwatu alkhafiyatu istustuska iyo shahwada qarsoon damaca naftu jiidanaysa qarsoon iyo taasaan idinka baqaya calaamaadka cilaajkiisu riyaagu muxuu yahay maxaa dawo u ah isutuska ko waxaa dawo u ah adducaau lilahi subxaanah wa tacaala ducaau llahi tacaala ilaah inaad bariso waliqbaalu cala allah alle inaad u soo kale aad ku habsaansan tahay ka bax ilaahay baryo alle u soo jeeso wlmujaahadatu cala nafta aad ula dadaal bay kugu wadaayeen waxyaabaha lagaga baxayo ayay ka mid tahay riyaaga iyo sutuska oo dawadu ah waxaa ka midoo muhim ah qofku inuu naftiisa cibaadaad sir ah oo isaga iyo ilaaha isla ogyihiin oo dadku aanay la ogayn ubadkiisa iyo xaaskiisu aanay la ogayn cibaadaad sir ah inuu samaysto dawaday ka adi alla idin dhexaysa in tubduilahi wuxuu le subxaana wa tacaala haddaad sadaqada muujisataan waa shay nicmalo wanaagsan mararka qaarkood kudayashay u baahan tahay marka de khayrka iyo sadaqaadka in lagu daydo laiska rabo waa maqsad sharci ah iyadoo dhib ma laha haddaa qarisaan oo fuqaradii siisaanna taasaa idin khayr badan awqaadda qaarkood iyo cibaadaad inaad allah subxaana wa tacaala si ugu siraysato waa shay muhim ah rasuulku wuxuu tilmaamay toddobada qof ee carshiga ilaahay aakhira harhkiisa hadhsanaya waxaa ka ah rajulun tasadaqa qof sadaqaystay sadaqad fa akhfaaha xataa laa taclam shimaaluhu tunfiqu yamiinuh ilaa aanayba ogaanin bidixdiisu midigtu waxay bixinayso yacni waa sir uu suu wax walba ka qarinayaa xadiidka kale adiika waxaa ka mida ah toddobada qof rajulu dakara allaha tacaala khaaliyan fafaadat caynaahu qof ilaahay isagoon cidna la joogin si gaara rabbigii u xusay isagiyo ilaahay isog oo markaa intuu ilmeeyey ilaahay cabsidiisa la ooyey wuu mutaystaa marka qofka caynkaasihi in la hadhiyo barito carshiga ilaahay harhkiisa subxaanahu wa tacaala fii sayr calaami nubala mujaladka sagaalaad saxada wuxuu leeyahay alkhuraybi markuu salafka ka sheekeynay kaanuu yastaxibuuna an yakuuna lirajuli khabiiatun waxay ahaayeen salafku kuwa jecel in qofku wax qarsoon yihiin min camalin saalixin laa taclamu bihi zawjatuhu walaa hayruha xaaskiisa iyo cid kaleba aanay oo isaga iyo ilaahay islaog yihiin camala u qarsoon yahay aad buu arrinkaasi u jeclaan jireen salafku ayib mansuur ibnu salma saama arbaiina sanatan adahabi baa keenaya mutarjamadiis markuu keenayo saama arbaciina sanatan wa qaama layaaliha wa kaana yabkii fataquulu lahu ummuhu yaa bunaya qatalta qatiilan ninkaasi afartan sannadood buu soomanaa oo dee maalmana soomi jiri maalmana afuri jiri habeenkii qiyaamuleyl buu u kici jiri oohintiisa hooyadiibaa markay ka yaabtay ninkaas soomanaya cibaadaysanaya hooyo kaa yaabaye dembiga aad gashay ma qof dishay ma qof dishay ninka qofkaa u cibaadaysanaya arrintaad waan ka yaabanaya ana aclamu bima sanactu binafsii hooyo naftayda waxaan ku sameeyey anigaa og faida kaana subxu kaxala caynayhi subaxii marka la gaadho indhuhuu kuulan jiray si oohintii xalay soo jeedkii aan looga dareemin wadahaba dadku mudahana rasahu madaxuu subki jiray dadku usoo bixi jiray si aan looga dareyn sayrcalaamnubala mujaladka hanaad safxada afar boqol iyo lix cilaajka waxaa ka ah dawada riyaaga waxaa ka mid ah macrifatu aqoonu yeelato cadowgaaga shayaan ah oo kugu kalifaya inaad dadka istustusto oo aad dee ismaqashiiso ilahay wuxuu yidhi ina lakum caduwan fattakiduuhu caduwa shaydaanku col buu idiin yahay cool ka dhigta sokeeyaha ka dhiganin rasuulku salawaat ullaahi wasalaamu caleyh xadiidka imaam muslim soo saaray inta dambaan xadiiska ka soo qortae yaa rasulku wuxu ley sal l ina shayaana yaxduru axadakum cinda kulli shayin min shanihi u fiirso ina shayaana yaxduru axadakum kulli shayin min shanihi shaydaanku qofku wax kasta oo uu samaynayo waa soo xaadiraya wax kastoo aad samaynayso xataa yaxduru cinda acaami xitaa markaad wax cunayso wax kala daaya waa kula jooga inuu kula cunu rabaa wax kastoo aad samaynayso faru kula soo gelinaya iska ilaali marka wuu kugu dheehan yahay xaalkaagu waa saas rasuulkaa kale kaga warramay salawatulahi wasalaamu calayh maa minkum min axadin ilaa wa macahu shaytaanu qof idinka mida ma jiro ilaa shayaan baa ku lamaan qaaluu waanta yaa rasuul allah ma xitaa adiga rasuulkii ilaahayo qaala waana xitaa aniga ilaa ana allaha acaananii calayhi faslama aniga laakiin ilaahaybaa iga kaalmeeyeyoo kaygii waa muslimay laakiin idinka kiinu waa idinku lamaan yahayo wakaadee macaasida iyo xumaanta iyo waxaa idinku ducduucaya oo idinku wadwada imaam muslim baa xadiidka soo saaray muarif ibni cabdilaahi ibnu shakiir ayaa wuxuu yidhi taabicigaasi cimraan ibnu xusain baa ii yeedhay cimraan ibnu xusainna nin xanuunsan buu ahaa aaabi saxaabadii ka mid ah. cimraan ibnu xusain alkhusaaci wuxuu yidhi saxaabigaasi wuxuu qabay xanuunka la yidhaahdo baabasiirta maalmo dhan baa dhici jirtay inuu masaajidka jamaca intuu soo gaari kari waayo oo u guriga isaga tukado malaaigtu intay u timaaday soo booqan jirtay asalaamu calayka yaa cimraan ibnu xusayn maantiidan buu isgubay markuu nabar u adkaysan kari waaye babasiirtii waa xanuun qofka ku dhaco duburta nabara yaroo ka soo baxa midna gudahay u noqotaa qofku qaarka dambe aad u kaaraya oo socodku waa ku dhib oo jiifku waa ku dhib oo qofku waa iska dhibaataysan yahay markaasaa markuu isgubay baanu tegey dabkiina maalintii dambe iska daayay markuu arkay malaa'igtiibuu waayey u iman jirtoo soo booqan jirtay markaasuu wuxuu yidhi innii kuntu muxadiuka biaxaadiia axaadii baan anigu kuu sheegayaa lacalla allaha an yanfacaka biha ilaahay inuu kugu anfaco ayaa laga yaabaa cimraanow bacdii aniga dabaday fain cishtu faktum cannii haddii aan noolaado ii qari oo wuxuu diidaya in la yidhahdo cimraan bn xuseen baan soo booqdayo malaaigtaa soo salaami jirtayo nin khayr qabuu ahaayo waa caynkan in waxaa laga sheeg u diidaya aaadii ajka ku saabsan iyo fi saxiixi muslim ku yaallaan iyagoo badan xadiistu ka wariyay halkaasa ku noqon doontaae ayaa maxaan ku idhaahdaa uu u sheegay wain midtu faxadi biha in shiit haddaan dhintana dadka u sheeg haddaad doonto muxuu ka baqayaa marka dadku inay wadwadaan oo maxay bitasaamucihi linnaasi dadku inay malaanoo saamuihi dadku inay malaan buu diidaya muslim xadiiska soo saaray arrintaas marka waxay tusinaysaa acmaasha qofku samaynayo ilaahay dartii qofku inuu u sameeyo alxasan albasri raxmatullaahi calayh wuxuu leeyahi ina arajula layajlisu lmajlisa fatajii'uhu cabratuhu fayarudduha qofku goluu soo fadhiisan jiray oo markaa la fadhiyo oo markaa darsi ka socdooo ama cashar ka socdo baa indhaha isku soo taagi jirtayoo wuu isku celin jiray faidaa khashiya an tasbiqahu hadduu ka boqo inay ilmadu soo dhaafto qaama wadahaba wabakaa fi lkhaarij intu kaco oo baxo ayuu dibadda kusoo ilmo tirto ayuu soo noqon jiray waxay tusinaysaa marka dadka ikhlaaskoodii iyo dhaqankoodii siduu u ahaa waxaa ka mida maxamed ibnu wuxuu leeyahay ina arajula layabkii ishriina sana wamra'atuhu laa taclam waxaa dhici jirta ninku labaatan sano inuu allah dartii u ooyayo firaashka markuu islaantiisa la soo seexdo islaantuna aanay ka warhayn ninkeediio iskala hurdaa inay u qabto isaguna halkaasuu hoostaa ka ooyayaayo ilaahay xusaya subxaanahu wa tacaala arrintaas rasuulkaaba looga dayanaya cibaadada la siraysanayo xadiikaasaan ku gebagabaynaynaa muxaadarada inteeda hore rasuulku waxaa dhaqan u ahayd inuu cibaadaadka wax badanoo ka mida siraysto miaal baynu bixinaynaa saxiix lbukhaari oo muslimba ku yaala habeen habeenada ka mida ah rasuulku caaisho intuu la seexday waa xaaskiisii ayaa waxaa dhacday markuu is yidhi caaisha seexatay ayuu rasuulku kacay qunyar buu u kacay kabihiisii u iladay albaabkii isaga furay isagoo aan in yarna dareensiinayn caaisha radi allahu tacaala canha oo uu ilaahay subxaanahu watacaala inuu la ogaado albaabkuu ka baxay qubuurihii iyo xabaalihii baqiic buu aaday waxay tidhi rasuulka markuu baxay baan soo kacay inuu baxayana waan arkay waxaan is waa ka iminka saacaddaa baxaye xogaa maseer baa igaloo armu islaamihii kala aaday waan ka soo dabakacay bay tii waan soo socday waa gudcur mise rasuulku xaggaa iyo xabaalihii baqiic buu u dhaadhacay mana kala foga gurigiisii xabaaluhu meeshay ahaayeen qofka masaajidka taga wuu arkayoo sharqiga masaajidka waa ku yaala sharqiga koonfureed waqooyi markaasaa waxaa dhacday rasuulku inuu arkay qof bidhaantii waa soo noqday rasuulku soo noqday ayaan soo dheereeyo waa soo noqday bay tiri qolkaan soo galo firaashkii baan seexday markaasuu yidhi wax iska dhigo caaisho bal warran maxaad samaynaysa waxba rasuulka lakaan jiifin caaisha maadan jiifin haddaadan runta ii sheegin alle caliim ah oo khabiira ii warramaya rasuulka ilaahay markaad kacday waxaan isidhi ar muxaafadii kale aadayoo hasankaaga soo dababaxay maseerkuna de wax ku tallaalan gabdhaha nebi aadam sidaa awgeed baa marka wuxuu yidhi caaisha jibriil baa ii yimi wuxuu igu yidhi ilaahay wuxuu ku yidhi kaac dadkii shuhadada ahaa iyo saxaabadii baqiic ku aasmayd tag agtooda oo ilaahay dembidhaaf u weydiiyo usoo ducee saasaan u baxay xadiista kale waxaa ka mida waxay leedahay habeenada qaarkood isagoo rasuulku ila hurdaan waayi jirin agtadiisu u hurdo aqalku waa madow markaan gacamahayga wax ku baarbaado sidaa idhaahdo ayaan waxaan mararka qaarkood isagoo sujuudsan ayaan cagtiisa baabacada saa gacanta ugu taaban jiray markaasaan garan jiray inuu tukanayo nebigu salawatulahi waslamu aleh waa xaaskiisii oo la jiifta ayuu rasuulku ka qarsanayaa salaada iyo cibaadada uu samaynaya cid kaloo kula jiifta maxaad u malaynaysaa micnaheedu waxa weeye qofku cibaado sir ah oo isaga iyo ilaahay bas ah ay isla inuu qofku samaysto rabbigii ugu dhowaanayo oo ilaahay ugu tawasulo ilaahw cibaadaadkaasi waadi og tahay oo aadane ilama oga adiga umbaa ila og dartaabaana u sameeya qofkunu beri ku tawasulo rabbigii ku baryo subxaanahu wa tacaala arrimahaas waxay tusinayaan markaa sidai ay saxaabadii rasuulka cilmiga ka dhaxashay iyo u ilaalin jireen darsigeen intaan ku kabno caawa darsigu waa kala baran yahay wakhtigii ilaahay isuukeen soo celiyo baynu in sha allahu tacaala alla qadar odhan doonaa wsala allah wasalama calaa nabiyina muxamed